آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف أبو عثمان الصابوني عليه رحمة الله ويشهد أهل السنة ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره weli waxaan kusii dhex jirnaa oo uu sheekhu ka hadlayaa qadiyadii muhimka ahayd oo ah qadiyat aw mabda aliimaan bilqada walqadar wuxuu yidhi marka sheekhu wuxuu yidhi wayashhadu waxay qirayaan sunnati ahlu sunnuhu waxay qirayaan oo wayaduuna ay ictiqaadinayaan an khayra khayrku iyo washara sharku labaduba wanafca nafciga iyo wadurra dhibku intuba biqadaa'i illaahi ilaahay xukunkiisa inay ahaadeen wa qadarihi iyo qadarkiisa inay ku ahaadeen ayib laa maradda uma sugnaanin ah, celin lahaa qadaha iyo qadarkaas ya lahuma miya ah, saasaa fiican laa maradda celin uma sugnaanin lahumaa labadooda oo qadihii iyo qadarkii ah walaa maxiisa leexasho laga leexdana uma sugnaanin walaa maxiida carar laga cararo canhumaa wayaan iyaduna soo ma ah, labadooda laga cararana uma sugnaanin lagama carari karayo ayib walaa yusiibu ma asiibo almar'a ruuxa ma asiibo ilaa maa kataba wixii uu qoray mooyaane hu maaga lahu isaga uu u qoray rabbuhu rabbigii uu qoray mooyaane ilaa wixii ilaahay addoonka uu qoray mooyaane ayib macnaha wuxuu ka wadaa waa inagii soo marnay ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisu in uu yahay caam shaamil ah oo wax kaa'inaadka ka mid ah oo ka hoos baxaya aynan jirin arrinta iyada wax uusan ilaahay qadarin oo uusan qorshaynin inaysan dhacaynin waynu soo barannay soo ma tani waa uun tafsiil wey macnaha uun sii tafsiilina sii sii macnaha faahfaahin iyo sii kala dhigdhigid un wey macnaha saas unbuu ka wada laakiin horu inoogu soo sheegay wax walba oo kownka ka dhacaya inuu ilaahay horay u ogaaday horay u qoray markii uu damcay inuu abuuro inuu doonay doonidiisa kadibna inuu abuuray oo uu ahaysi taana ay ka wada siman yihiin sharka iyo khayrku wixii nafci leh iyo wixii dhib leh intuba ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa kama hoos baxaya saas way macanaa nusuusteedii iyo adiladeediina horaynu usoo marnay ayb wayashhadu waxay qirayaan ahlu sunna wayactaqiduun laa maradda lahumaa walaa maxiisa walaa maxiida canhu wuxuu ka wadaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray oo addoonka u qadaray hadduu nafci yahay iyo hadduu dur yahay hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahay midna kamuu fakan karayo kamana carari karo kama leexan karo sina ugama baaqsan karayo taas way macnaha addoonkana wixii ilaahay u qoray waxaan ahayn asiibi maayo wixii loo xariiqay unbaa ku dhacaya wixii ilaahay ku talagalay inaysan ku dhicinna ku dhici maayo wixii ilaahay ku talagalay inuu ku dhacana ma seegi karo sinama sinama uma baajin karayo marka xadiiska cabdullahi cabaas ee uu inoo keeni doono tilmaami doono sheekhu alfaaddiisa qaar ka mida ah waa ka nebigu uri sal lla alay waslam waclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhti'aka wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak wixii ku asiibayna marna kuma gafeen laanna wax ilaahay agtiisa ka qornaa oo alla doonay ma baajin kartid adugu cidina kaama baajin karto wixii khayroo ku asiibayna ninna kuuma diidi karayo cidna kaama hor istaagi karayso saas way macnaha laa maanica limaa actayta walaa muctiya limaa manacta waay ah, waxaad adigu bixisay allow cidina ma diidi karto waxaad diidayna cidina ma bixin karto kaama soo qaadi karto man ayb wayashhadu waxay qirayaan ahlu sunnati wayactaqiduuna waxay ictiqaadinayaan ana alkhayra khayrka iyo washara sharku wanafca nafciga iyo wadura dhibkuba intuba biqadaa'illaahi inay ahaadeen ilaahay yacni xukumkiisa iyo wa qadarihi qorshihiisa allah xukumay oo qorsheeyey laa maradda celin lahumaa qadaha iyo qadarka uma sugnaanin celin la celiyo laga hortagoo la baajiyo ma suroobi karto walaa maxiisa maxiiska waxaa la yidhaahdaa bimacnaa almahrab walmaxiid maxiid iyo maxiis waa isku macno dhow yahay saas way macana bimacnaa walaa maxiisa meel looga leexdo oo leexato aad kaga gaban karto ama kaga carari kartaay ma ay jirto walaa maxiisa lahumaa wey macnaha walaa maxiida makaano cararna lagaga cararo oo lagaga gabbado oo lagaga fakadana lahumaa ay canhumaa ayaga xaggooda lagaga fakadana mawjuudun ma ahan wey macnaha qadaha iyo qadirka meel lagaga fakadoo lagaga baxsadaayo ma ay jirto si looga carari karana ma jirto meel looga leexan karana ma jirto saas way macana wixii ilaahay qadaray subxana wa tacala qasab waa inuu dhaco walaa yusiibu ma asiibayo almar'a ruuxa ma asiibayo ilaa maa katabahu wuxuu qoray mooyaane lahu isaga rabbuhu rabbigii uu qoray mooye wixii rabbigii uu qoray mooye wax kale asiibi maayo saas way macana ayib walow jahada hadday dadaalaan alkhalqu khalqigu hadday dadaalaan an yanfacuu inay anfacaan hadday ku dadaalaan almar'a ruuxa inay anfacaan hadday khalqigu ku wada dadaalaan bimaa shay inay ku anfacaan lam yaktubhu llaahu alla uusan qorin lahu addoonka uusan u qorin kaa inay ku anfacaan haddii khalqigu ku wada dadaalaan lam yaqdiruu ma kari karaan calayhi korkiisa ma awoodi karaan ayb walow jahaduu hadday dadaalaan an yaduruuhu inay hadday dadaalaan addoommadii khalqigii hadday dadaalaan maxay ku dadaalayaan an yaduruu hadday ku dadaalaan inay dhibaan hu addoonkii inay dhibaan bimaa shay inay ku dhibaan lam yaqdihi uusan xukumin allaahu alle uusan xukumin lam yaqdiruu ma awoodi karaan inay ku dhibaan ma kari karaan macna calaa maa warada sida uu ku soo arooray bihi isaga khabaru cabdilaahi ibni cabaas cabdullahi ibni cabaas xadiidkiisu siduu ku soo arooray can ilnabiyi xaaluu ka warinay nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaala allahu allana wuxuu yidhi caza wajalle wain yamsaska allahu allah hadduu kugu taabto bidurin dhib falaa kaashifa wax fayda lahu dhibkii uma sugnaanin ilaa huwa isaga mooyaane ama falaa kaashifa wax fayda lahu dhibkii faydaayey mawjuudun ma aha ilaa huwa isaga mooyaane ma jiro wax faydi karoon isaga ahayn ayb wa in yuridka hadduu ku doono bikhayrin khayr hadduu kula doono iyo wanaag iyo nafcina falaa raadda wax celiya ma jiro lifadlihi ilaahay fadligiisa wax celin kara ma jiro fadligiisa uu kula doono khayrka ah ama fadli diiniya ha noqdo mid dunyawiya ha noqdo wax kaa hor istaagi karoo kaa celin kara ma jiro khalqigao dhan hadday isu tagaan kaama hor istaagi karaan kuuma diidi karaan wax ilahay ku siiyey subxana wa tacala saas maana ayib aayaddaa iyo xadiidkaasu marka u daliishaday mas'alada oo macnaha ah in yacni aynan talada taladu aynan addoommada gacantooda ku jirin ee arrintu ay ilaahay gacantiisa ku jirto subxaana wa tacaala wixii ilaahay uu qadaray oo uu qorsheeyey oo uu xukumay wax ka gedisan hadday addoommadu isku dayaan ma awoodi karaan kulligood hadday isu tagaan bimaa fiihim malaa'igta bimaa fiihim jinka basharka xayawaanaadka jamaadaadka kulli hadday intay iskaashadaan waxaan ilaahay qorin oo dhib ah inay ku gaadhsiiyaan hadday isku dayaan ma awoodi karaan wax ilaahay qoray wax dhib ilaahay kuugu talagalay inay kaa baajeen hadday isku dayaanna ma kari karaan ayib wanaag ilaahay kuu qoray inay kuu diidaan oo kaa hor istaagaan hadday isku dayaanna ma awoodi karaan mar walbata ilaahay baa subxaana wa tacaala soconaysa wey maana ayib xadiidkaa marka uu tilmaamayo xadiidka cabdullaahi bni cabaaseed garanaysaan alimaamu tirmidi uu soo saaray fii sunanihi imaam axmedna musnadka uu ku soo saaray ee uu nebigu yidhi sal lla alay wasalam uu leeyahay cabdullahi bn cabaas wuxuu yihi kuntu khalfa rasuuli lah sl lay slam yowman nebiga sal lay slam gadaashiisan maalin ahaa markaasaa wuxuu yidhi yaa ghulaam inii ucallimuka kelimaat rasuulkaa wuxuu yidhi wiil yahow kelimooyin baan ku barayaa ixfad illaaha yaxfadka ilaahay xifdi subxaanah wa tacala wuu ku xifdinaya yacni ilaahay awaamirtiisa iyo xuduuddiisa iyo sharcigiisa xifdi wuu ku xifdinayaa oo masaalixdaada adduunyo iyo masaalixdaada aakharu intaba kuu xifdinaya masaalixdaada adduunyo macnaha caafimaadkaaga jidhkaaga xoolahaaga caruurtaada ehelkaaga ayuu kuu xifdinaya waa masaalix adduunyo masaalixdaada aakharana wuu kuu xifdinayaoo diintaaduu kuu xifdinaya laakiin waa goormo markaad xifdido ilaahay xuduuddiisa iyo amarkiisa iyo sharcigiisa ayb ixfad illaaha alla xifdi tajidhu waad helaysaa tujaahaka hortaadaad ka helaysaa idaa sa'alta markaad weydiisanayso idaa goortii sa'alta aad weydiisanayso fas'al illaaha alla keligii wax weydiiso cid kale wax u raadsanay hana weydiisana waida stacanta haddaad isticaano iyo kaalmohaddaad kaalmo doonaysana ida stacanta kaalmo haddaad dalbayso fastacin kaalmo dalab billaahi ilaahay kaalmo dalab cid kale kaalmaha u raadsanay isagaa oon kaalmo weydiiso macnaha waclam ogow waata maqsuudka xadiidka waxaad ogaataa buu nabigu uri sal ly slam ana alummata ummaddu low ijtamacuu hadday kulmaan oo isku waafaqaan isugu tagaan calaa an yanfacuuka inay ku anfacaan korkeeda hadday isugu tagaan bishayin shay inay kugu anfacaan lam yanfacuuka kuma anfici karaan oo shaygaa kugu anfici maayaan ilaa bishayin shay mooye wax kale kuguma anfici karaan shaygaasoo qad katabahu llaahu alla uu qoray laka adiga uu kuu qoray waxay uun kugu anfici karaan waa wax qornaa saas macnaa ayib walow ijtamacuu hadday kulmaan oo isu tagaan calaa an yaduruuka inay ku dhibaan korkeeda hadday isugu tagaan bishayin shay inay kugu dhibaan lam yaduruuka kuma dhibi karaan ilaa bishayin shay mooye wax kale kuguma dhibi karaan shaygaasoo qad katabahu llahu alla uu qoray calayka korkaaga ku qoray hadday uun dhib kaa soo gaadho addoommada waa waxuun qornaa wax qornaa way haddii nafci kaa soo gaadhona waa uun wax qornaa waxaan qornayn ma bedeli karaan ma keeni karaan macna ruficad waa la kor yeelay alaqlaamu qalinyaalkii qalimadii maqaadiirtaa saa loogu qoray kor baa loo qaaday wa jaffat wayna ingegtay alsuxufu waraaqihii arrimaha lagu qorayna waa ingegeen qalinkiina meeshii laga sii qaad wax dambe qori maayo waraaqihiina waa ingegeenoo macnaha waxa weeyaan wax dambe iyagana lagu qori maayo saasaa xaalku ku dhammaan taas way marka xadiiska uu tilmaamayo xadiidkaas iyo aayadda iyo nusuus fara badan baa tilmaamaya allah subxaana wa tacaala wixii uu qadaray waxaan ahayn kownka ka dhici maayo dhib hadduu dhacay ilaahay baa qadaray subxana wa tacaala hadday dheef timaaddo ilaahay baa qadaray shar hadduu yimaado ilaahay baa qadaray khayr hadduu yimaado ilaahay baa qadaray ama mid khaasoo addoommada adiga khaasku ah ama addoommada qaarkood khaas ah ha noqo ama mid caam ah ha noqo oo dadka wada dhexeeya macnaha intaba ilahay subxana wa tacaala maamulkiisa iyo taqdiirkiisa w ayib su-aasha la isweydiinayo waxay tahay marka sidaa inaan u rumayno mabda'aasaa u rumayno waataan soo sheegnayoo waa mabda'a lixaad ee mabaadi'da iimaanka waa rukniga lixaad arkaanta iimaanka inaad saas u rumayso ayib maxaa faa'iidaa oo laga dheefayaa allah subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay faa'iido nolosheennan adduunyo ku saabsan baan mabda'a isagaa ka faa'iidaysanayna intaan mabda yacni maslaxada diiniga iyo yacni wax way aakhara maxaan ku helaynaayo intaan la gaadhin nolosheennan adduunyada ayaan kaba maarminba mabda'a isaga oo mabda'a la'aantiisa noloshani waxay noqonaysaa nolol kadeed ah oo dhib ah oo walbahaar iyo rafaad iyo deganaansho la'aan iyo yani murug buu ruuxu ku dhammaysanaya mabda'aas wey mabda'a nolosha qurxinaya oo macaanaynaya oo koosaaraya oo saas wey macnaha ayib taana waxaa kutusaya ilaahay subxana wa tacala qowlkiisa uu yidhi maa asaaba min musiibatin fi اlardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir likay laa ta'saw cala ma faatakum walaa tafraxuu bima aataakum wax kasta oo dhulka korkiisa ka dhacaya alla wuxuu yihi horay buu u qornaa maxaa laydinku sheegayaa oo mabda'aas hadda laydinku sheegaya oo laydinku laasiminayaa inaad saa u rumaysaan waxaa ku jirta likay laa ta'saw calaa maa faatakum wixii idin seega oo khayraad rabteenood weydaan ah inaydaan u murgin daraaddeed walaa tafraxuu bima aataakum wuxuu idin siiyeyna inaydaan ku kibrin waa labadaas ilan laba cudur baa bini aadamka sidiisaba adduunkan baabi'inaya waa mid eh in uu masaa'ibta ku dhacday ee uusan filaynin ama caafimaadkiisa ku dhacday ama xoolihiisa ku dhacday ama ehelkiisa ku dhacday intuu qaadan waayo u adkaysan waayo yacni meeshaa uu ka qaado waxa la yidhahda jazac iyo argagax iyo noloshoo macnaha waxa weeyaan kharibanta iyo marka dambe xataa stress intuu ku dhaco inuu waasho yacni waxa weeyaan waa waxay ka imaanaysaa wixii ku dhacay buu u adkaysan waa usan filaynin qolo kalena waxaa baabi'inaysoo halaagaya wixii ilaahay siiyey ee barwaaqo ahaa ayay ku kibrayaanoo ku qooqayaan labadaa cudur waay labada cudurba maxaa daawo u ah waxaa daawo u ah inaad ogaato waxa lagu siiyeyna xoog iyo xeeladkaa amaadan ku keenine waa wax qorna oo ilaahay fadligiisa uu kugu siiyey saas daraaddeed kibir kuuma furna kuumana bannaana maxaabad u kibri maxaabad ku leedahay horta waxaan orugu u qornaay haddii musiiba kugu dhacdana ayadana marna ma baaqateene haddaan saa yeeli lahaa iyo haddaan sidan yeeli lahaa iyo haddaan ordi lahaa iyo haddaan fadhiisan lahaa iyo haddaan sidan yeeli lahaa haddaan taxadari lahaa ka bax warkaas faina low taftaxu camala shayaan soo ma ah, balaayo un bay kugu furi lowdani low low low saa haddaan yeeli la sidan haddaan yeeli sidan ma dhacde sidan dani sidan ma dhacde balaayo iridbaas unbay kugu furiye waxaad tidhaahdaa yani waxa weeye allah subxaana wa tacaala sidan qadaray wixii ilaahay qadarayna waa dhacaya qadar allahu famaa shaaa facal inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun wakafa soo ma jeed waa daawo daawowe mabda'ani waa daawo saas daraaddeed gaaladan isceejinaysa isbakhtiinaysa isdilaysa sabab waxaa u ah daawadaasaa ka maqan muslimkan gaajaysanee iska rafaadsanee cudurku dhammaystayee haddana iska faraxsaneen waxba ka maqnaynna mabda'a wey mabda'a keenay inuu faraxsanaado asagoo adduunkan wax badan ku haysan soo ma marka waa mabda aad iyo aad qaali u ah ayb mabda'aasi marka wax weeyaan waa mabda' ilaahi subxaana wa tacaala yacni waxa weye uu ina barayo kownkani waxyaalaha ka dhacaya tafsiirka saxda ay leeyihiin waa wax ilaahay horay u qoray subxaana wa tacaala wax ama shar ha noqdo ama khayr ha noqdo saas wey manaa ayib wuxuu yidhi sheekhu marka min madhabi ahli sunna ahlu sunnaha madhabkooda waxaa ka mid ah wa ariiqatihim iyo ariiqadooda waxaa ka mid ah maca qowlihim iyadoo lala qabo odhaahdooda ay leeyihiin bianna alkhayra waashara min allahi wa biqadaa'ih iyagoo sidaa leh haddana madhabkoodiiyo dariiqadooda waxaa ka mid a annahu laa yudaafu ila allahi maa yutawahamu minhu naqsun cala alinfiraad meeshaas marka waxa weeye maca qowlihim biana alkhayra waashara min allahi wa biqadaa'ihi intaasi waa jumla ictiraadiya waa jumla ictiraadiya hadalku wuxuu isugu xidhan yahay wamin madhabi ahli اsunna wa طariiqatihim anahu laa yudaafu ayb <coughs> bilmunaasaba xalay waxaan soo marnay markaan maraynay waan halmaamay markaan malaynay fajacalahum fariiqayni fariiqan lilnaciimi fadlan wa fariiqan liljaxiimi cadlan baa waxaan yacni carabku iga dhacay fariiqanta inay tahay mafcuulu jacalada laakiin saas maaha waa waa waa bedel waa bedel fariiqayniday bedelka ayib hadday usoo dhacday wax wuxuu yidhi marka wa min madhabi ahlisunna ahlu sunnaha madhabkooda waxaa ka mid a ah. wa ariiqatihim iyo ariiqadooda waxaa ka mid a ah. maca qowlihim iyadoo lala qabo odhaahda ay leeyihiin oy ictiqaadsan yihiin bianna alkhayra khayrka iyo washara sharku min allaahi alle xaggii inuu ka ahaaday iyo wa qadihiisa sababtiisa inuu ku ahaaday ayagoo sidaas qaba ayaa haddana madhabkoodiiyo dariiqadooda waxaa ka mid ah annahu alle laa annahu amar yeshaani laa yudaafu looma idaafeeyo looma tiiriyo ilallaahi alle xaggiisa looma tiiriyo oo looma nisbeeyo tacaala korhaya maa shay ilaahay looma tiiriyo oo looma idaafeeyo yutawahamu ah, yutawahamu laga wahminayo oo macnaha wax way laga fahmi karo minhu xaggiisa naqsun naqsi yacni layska moodsiin karo wax laysmoodsiin karoo laga fahmi karayo dhimanaan cala alinfiraadi gooni ahaantiisa markuu goonidiisa yahay wixii naqsi iyo dhimanaan ku moodsiin kara ama laga fahmi karayo ilaahay looma idaafeeyo miaal buu bixiyey marka maxaa miaal u noqon kara maalan fa yuqaalu waxaa oo fa yuqaala markaa la yidhahda oo fa yuqaala la yidhaahdo haddii markaa e, yani ay noqoto in e, uu miaalinayo waa ficlan waa saas wuxuu miaalinayaa waxyaalaha naqsiga iyo dhimanaanta kutusaya cala alinfiraad gooni markay yihiin gooni ahaantooda marka ilahay looguma idaafeeyo leanna waxoogaa dhimanaana bay kutusayaan ayb fa yuqaal marka waxaa la odhanayaa oo fa la yidhahda dheh yaa khaaliqa alqiradati waalkhanaasiir yaa khaaliqa alqiradati daanyeerada midkii abuurow waalkhanaasiir iyo doofaarada waalkhanaafis iyo cali urahaya waaljuclaan hiyo xarwalwaalka lama yidhahdo saas juclaanku waa jamcu jucal juclaanka waxaa la yidhahdaa jamciisa jucal weeye waa bahalkan la yidhaahdo xarwalwaalka ama waxaa la yidhahdaa dolshaan soo ma labadaba waa la dhaha bahalkan qashinka ku dhex jira xaarka madaxa ku riix kaasaa juculaanka la yidhaha khanaafistana waa jamcu khunfus ama khunfas ama khinfis ama khunfusaa intaba waa la yidhaha waxaa lagu jamciyaa alkhanaafis saasaa lagu jamciyaa waxa weeyaan duwaybatun sawdaa asqaru min aljucal kariihat raa'ixa la yidhahda waa daabad yar oo xaruuraalka ama dulshaanka ka yar oo madow oo soo uraysa markii sidaa loo taabto iyo weliba urkeeda ugu daranya maxaa la yidhahda ya cashee <laughs> jidhac maaha jidhac maaha shilacmaa waxay u samaysan tahay waxay u samaysan tahay sida baashan la yidhahdo baraanbartoo kale baalashuna baalasheeduna ma fidaana way ku dhegan yihin wax baal ahaanoo kaley leedahay oo ku dheggan oo aynan kor u qaadi karayn marka marka la taabtay aad u soo urtaa an cali uraay miyaa la yidhahdaa mise dadka qaarkood waxay yidhahdaan bakti bakti uraayana waa la yidhaha bakti uraaya waa loo yaqaan ya noolaa urana qaar baa yidhahday le adugu warka soomaaligu waa badan yahay laakiin waa duwaybadaa yartee qarmuun waay khanaafista ayib idinku af soomaaligiina la raasada saad u kala taqaanaan waxaa la yidhaahdaa maal baaba lagu bixiyaa mahmah bay lagu bixiyaa waxaa la yidhahdaa alkhunfusaau idaa musat natanad baa la yidhahdaa khunfusada markii la taabto way urisaa ayaduna way urtaa wixii taabtayna way urisaa maalkaasaa manaa loo bixiya marka lama yidhaahdo waxyaalaha xunxunkee liidliita waxyaalaha xunxunka ah ee liita si gooni ah ilaahay subxaana wa tacaala looguma idaafeeyo oo dee la odhan maayo allihii doofaarada abuurayow dhihi mayse ilaahaygii doofarrada abuurayow ii naxariiso soo nooc edabdarraa ma ah ilaahaygii daanyeerada abuurayow ii dembi soo ma jeed ilaahay xaarwarwaalka abuurayow hay ciqaabine janno isi ka war ninkii sidaa le balala yaabe ruuxan edab daranaas oo la dhihi mahayo ah, saas way macnaa calaa infiraadiha macnaheeda waxaa laga wadaa markaa ilaahay ma abuurin miyaa laga wadaa maya ilaahay waa abuuray laakiin gooni ahaanteeda waxaad adugu ula soo baxday ood makhluuqii kalodhan intaad ugala soo baxday aad ilaahay ugu tiirisay maxaad ula jeedaa allahu khaaliqu kulli shay sax soo sooma isagaana abuurtay laakiin gooni ahaantooda idaafadaa loo tiirinayo maadaama waxoogaa ay ku tusayso naqsi ah ahlusunna waxay qabaan inaan si gooni ah ilaahay loogu tiirinay subxana wa tacaala ee la yidhaahdo yacni in kaana see loogu tiirin karaa tanoo kale marka la maalan waxaa la odhanayaa allahu khaaliqu kulli shay yaa khaaliqa kulli shay saasaad odhanaysa kulli shaydaa maxaa soo gelaya marka kuwan xunxunkaabaa soo gelahaya xayawaanaadkan hadda la sheegsheegaayo iyo xayawaanaadkanaa soo gelaya sida goonidaa marka loo saarana waxay kutusayaan naqsigay kutusayaan markay makhluuqaadkaa kale iyagoo ku dhex jira yacni waxa weeyaan loo idaafeeyana markaa naqsi kuma tusayaan sooma bal kamaal bay ku tusayaan saasuu leh macnaha ayib annahu laa yudaafu looma idaafeeyo ilallaahi alla xaggiisa tacaala korhaye maa shay yutawahamu laysmoodsiin karo minhu isaga xaggiisa layska moodsiin karo laga fahmi karayo naqsun dhimanaan laga fahmi karayo ayib cala alinfiraadi gooni ahaantiisa waa markuu gooni yahay oo fa yuqaalu la yidhahdo marka haddii macnaha waxa weeye yaa khaaliqa alqiradati wlkhanaasiira la yidhaha waalkhanaasiiri yaa khaaliqa alqiradati daanyeerada allaha abuuray waalkhanaasiiri iyo doofaarada waalkhanaafisi iyo yacni waxa way baasha aan tilmaamaynay hadda waaljuclaani iyo dolshaanka wain kaana haba ahaadee wain kaana haba ahaado laa makhluuqa makhluuq inuusan jirin ilaa walxaal alrabbu rabbigu khaaliquhu mid abuuray uu yahay mooye haba jirto arrintu haba ahaato makhluuq inuusan jirin ilaa rabbi inuu abuuray mooyaane sidaaba arrintu ha ahaatee haddana waxyaabahaasi cala alinfiraad ilahay uguma idaafeeyaan taas way macanaha ayib wain kaana haba ahaado shanigiii arrinku laa makhluuqa makhluuq inuusan jirin ilaa walxaal alrabbu rabbi khaaliquhu midka abuuray uu yahay mooyaane oo makhluuqaadkao dhan in ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisa ayna ka hoos baxaynin haba jirtee haddana maadaama naqsi laga fahmi karo infiraad marka ilaahay loogu idaafeeyo saas ma yeelaano uma idaafeeyaan macnaa wa fii dalika arrinkaa dhexdiisa ayaa warada uu ku soo arooray qowlu rasuuli llahi sal lla lay slam nabiga odhahdiisa uu yidhi fii ducaai listiftaaxi furfurashada salaada marka la furfuranayo ducadeeda ducada dhexdeeda uu nebigu wuxuu ku yidhi tabaarakta wa tacaalayta waasharu laysa ilayk macnahaasaa laga wadaa buuri ayib xadiidkaasi waa xadiidka alimaamu muslim uu soo saaray fii saxiixihi min xadiidi cali bni abi aalibin radi allahu canh nebigu sal alla alay wasalam markuu eh, salaada uu ducada ka horraysa allahu akbarta ducada ka dambaysa ducaulistiftaax waxaa ka mid a ah waxyaaluhu nebigu dhihi jiray sal alla lay slam labbayka wa sacdayka waalkhayru kulluhu fii yadayka waasharu laysa ilayka ana bika wa ilayka tabaarakta wa tacalayta astaqfiruka wa atuubu ilayka saasay macana ayb labbayka allow ku yeelay wa sacdayka waa isku macnuhu waalkhayru khayrku kulluhu dhammaantii fii yadayka labadaada gacmood dhexdooda ku jira waasharu sharkuna laysa muusan ahanin ilayka xaggaaga ma ahaanin shar xaggaaga ma ahaanin ayb ana anugu bika adiga sababtaabaan ahaad ku ahaaday wa ilayka adiga xaggaagaan ahaadayoo yacni xaggaagaan u noqonaya wey tabaarakta waad khayr badnaatay wa tacaalayta waad saro martay allow astakfiruka dembi baan ku weydiisan wa atuubu waan noqoni ilayka adaan kuu noqonaya xadiidkaasi marka meesha uu ka daliishanaya imaamku waxa weeye washaru laysa ilayka washaru laysa ilayka muxuu inoogu fasiray wuxuu inoogu fasiray macnaha waxaa laga wadaa waxyaalaha xunxunka ah gooni ahaantooda inta loo soo maro loola soo baxo in ilaahay loo tiiriyoo la yidhaahdo yaa khaaliqa kada ama huwa khaaliqu kada in la yidhaahdo oo waxyaalihii xunxunaa markaa la sheego yacni cala alinfiraad xadiidku macnahaasuu ka hadlayaa buuri marka washaru laysa ilayka waxyaalahaasaa loola jeedaa saas ila macna macno waa macnahaas macno labaad buu dabadhigayaa wuxuu yidhi wa macnaahu macnihiisu wax wey xadiiskiibuu taa horena wuu ku fasiray macno kalena wuu sii caddaynaya wa macnaahu xadiiska macnihiisu wax weeye wallahu aclam allah xaqiiqada iyo yani xaqiiqada og eh macnihiisu waxa weeye washaru sharkii laysa muusan ahaanin mima yudaafu waxa la tiiriyo ilayka adiga laguu tiiriyo ma ahaanin ifraadan keliyeelid iyo wa qasdan qasad darteed keliyeelid inta gooni loo soo saaro oo yacni makhluuqii kale laga soo saaro sharkii oo keligii ah in qasad ahaan laguugu tiiriyo laguugu aaneeyo arrinkaasi adiga xaggaaga ma aha waa edab edabdarra wey macana arrinkaasi waa edab edabdarroo adiga xaggaaga ma ahaanin in laguu idaafeeyana ma aha saasuu macnaha ka wada ayib washaru sharkii laysa muusan ahaanin mima shay ka mid maaha yudaafu la idaafeeyo ilayka adiga laguu tiiriyo ifraadan keliyeelid iyo wa qasdan u qastid in makhluuqaadkii kale laga soo saaro gooni loo saaro saan haddaba macnaha miaalinay sheekhu miaalinay ayib xataa yuqaala ilaa la yidhaahdo laka adiga lagu yidhaahdo filmunaadaati dhawaaqidda marka lagu dhawaaqayo yaa khaaliqa shari lagu yidhaahdo oo sharkii dee gooni loo magacaabo markaas maxaa la ogol yahay waxaa la ogol yahay yaa khaaliqa kulli shay soo ma laakiin yaa khaaliqa shari oo sharkii keligii gooni aada u soo saarto inaad ilaahay u idaafaydana aada ula qasado macnaha xadiisku kaasuu ka hadlayaayo washaru laysa ilayka macnahaasaa laga wada ayib xataa yuqaala ilaa la yidhaahdo laka adiga lagu yidhaahdo allow fi lmunaadaati dhawaaqidda lagu dhawaaqaya dhexdeeda lagu yidhaahdo yaa khaaliqa ashari lagu yidhaahdo wa yaa muqadira ashari lagu yidhaahdo ayib sharka midka qadarow sharka midka abuurow wa in kaana haba ahaado huwa isagu alkhaaliqu midka abuuray waalmuqadiru iyo midka qadaray lahumaa labadaba jamiican dhammaantood lahumaa maxaa laga wadaa marka shirkiiyo khayrkiiba khayrkiiyo sharka isagu haba abuuro hana qadaro oo taa lama diidano laislama diidana laakiin maxaa laga hadlayaa maxaa waxaa laga hadlayaa adiga u idaafaynta ilaahay aad u idaafaynayso sharkiyood gooni u saartay oon khayrkii la soconin taasaa la diidan yahay manaa maxaa lagu ogol yahay inaad camimto tidhaahdo yaa khaaliqa kulli shay ama aad tidhaahdo yaa khaaliqa ashari walkhayr laakiin yaa khaaliqa shari ama yaa muriida shari ama yaa muqadira shari oo gooni u baxsan taasuaa la diidan yahay manaa wsharu laysa ilayka macnahaasuu ku fasiraya manaa ayb lidalika sidaa daraaddeed buu yidhi ayaa adaafa uu idaafeeyey alkhadiru khadir baa idaafeeyey nebi khadir wasawaab inuu nebi yahay lidalika sidaa daraaddeed baa adaafa wuu tiiriyey alkhadiru khadir calayhi salaam iraadata alcaybi ceebta dooniddeedii wuxuu u tiiriyey oo u idaafeeyey ilaa nafsii naftiisu u idaafiyey yacni ceebta muxuu ka wadaa doonta ceebaynteeda doontii uu doonaya inay masaakiinta u fakato oo ninka boqorka ay ka fakato soo muusan ceebaynin ceebtuu ku sameeyey maxay ahayd alwaax buu ka fujiyey soo maa dooniddaa doonta ceebaynteeda iyo dhaawiciddeeda uu doonay isagaa isu tiiriyey lianna doonta dhaawaciddeediiyo alwax ka fujinteedu waa ceeb ceebtaas maadaama uu isagu sameeyey ilaahay uma tiirinine isagaa isu tiiriyey muxuu yidhi fa qaala markaasaa wuxuu yidhi fii maa ahbara shayga uu warramay dhexdiisa canhu xaggiisa fii qowlii uu ka warramay ama asafiinatu doontii fa kaanat waxay ahaatay buu yidhi limasaakiina masaakiin bay u ahaatay masaakiintaasoo yacmaluuna shaqaysta fi lbaxri badda dhexeeda ku shaqaysta fa aradtu waxaan doonay buuri an aciiba inaan ceebeeyo haa doonta inaan ceebeeyo ma uusan dhihin fa araada allaahu an aciibahaa soo ma alla wuxuu doonay inaan ceebeeyo muusan dhihin oo markaa waxay noqon lahayd dee ceebaynta inuu ilaahay u tiiriyey soo ma ceebaynta doonideeda la doonay inuu ilaahay it u tiiriyey bay noqon lahayd muusan yeeline isagaa ceebaynta doonidda la doonay ceebaynta isagaa isu tiiri waxaan doonay inaan ceebeeyo isagaa doonay ma dhihin ilaahay baa doonay saas maana ayib walamaa dakara markuu sheegay isla khadir lafkiisa alkhayra khayrkii markuu sheegay walbira iyo samafalka wanaagga waraxmata iyo naxariista markuu sheegayna adaafa wuu tiiriyey iraadatahaa doonideeda ila ilallaahi alluu u tiiriya caza wajal markii khayr iyo wanaag iyo doonideedu ay timidna isagu isuma tiirinaya ilaahi buu tiiriya muxuu yidhi fa qaala wuxuu yidhi fa araada wuxuu doonay rabbuka rabbigaa wuxuu doonay an yabluqaa labada agoon inay gaadhaan ashuddahumaa xooggooda inay gaadhaan oo wayastakhrija ay la soo baxaan kanzahumaa kaydkooda inay la soo baxaan raxmatan naxariisasho oo darteed oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaatay ayib labadan agoonta ah labadan ilmood ee agoonta ah inay xoog yeeshaanoo kaydkooda la soo baxaan ma khayr baa mise waa shar yaa waa khayr khayrkaas doonidiisa naftiisa muusan u tiirine muxuu u tiiriyey allah buu u tiiriyey oo wuxuu yidhi fa araada rabbuka rabbigaabaa doonay doonta ceebaynteediina iyo alwax ka fujinteediina maadaama ay ceeb tahay ilaahay muusan u tiirina isagaa isu tiiriyey fa aradtu an aciibaha soo ma jeed marka waa min hada albaab oo shar ilaahay looma idaafeeyo isagoo keligii asaasuu ka wada macna shar keligiioo gooni loo soo saaray ilahay looma idaafeeyo ayib wuu sii wadaa amilada waxyaalihii ku tusayey walidalika sidaa daraaddeed buu qaale wuxuu yidhi allah subxaanah wa tacaala mukhbiran xaaluu yahay mid warramaya can ibraahiima ibraahim xaaluu yahay mid ka warramaya calayhi salaam annahu ibraahim qaala inuu yidhi alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala isagoo ibraahim inooga warramaya ibraahim inuu yidhi muxuu yidhi waidaa maridtu fahuwa yashfiin waidaa goortii maridtu aan xanuunsadoon jirrado fa huwa alle ayaa yashfiini icaafinaya isagaa icaafaya markaan xanuunsan ayb xaggee laga qaadanayaa wuxuu yidhi fa adaafa nebi ibraahim wuu tiiriyey almarada xanuunkii buu tiiriyey ilaa nafsihi naftiisu u tiiriyey soo ma maridtu buu yidhi jirrada isagaa isu tiiriyey ayb ma dhihin ilaahay ijirra siiyo ilaahay hadduu jirro igu rido oo uu jiro ii keeno isagaa i caafinaya ma dhigo soo ma laakiin muxuu yidhi haddaan jirrado ah, soo ma kala gedisna hadduu ilaahay i jirro siiyo jirro igu rido iyo haddaan jirrado soo ma kala gedisna marna jirradii adaa isu tiirinaya marna jirradii ilahay baa u tiirinaysa marka ilaahay muusan u tiirinay isagaa jirrada isu tiiri wuxuu yidhi markaan jirrado ilaahay isagaa icaafiya ayib fa adaafa wuu tiiriyey almarada ilaa nafsihi naftiisu u tiiriyey washifaa'a caafimaadkana ilaa rabbihi rabbigii buu u tiiriyey oo wuxuu yidhi fa huwa yashfiin shifuhu waa khayr maradkuna waa shar soo sooma sharadkiina sharkiina naftiisu u tiiriyey khayrkiina allu u tiiriyey subxaana wa tacaala wa in kaana haba ahaadeene aljamiicu dhammaan oo maradka iyo shifaaga dhammaantoodba minhu alle xaggiisa haba ka ahaadeen dhammaantood ilaahay baa wada abuuray ilaahay iraadadiisayna ku wada dureersadeen laakiin min baabi aladab iyo ta'aduban ayaan ilaahay subxaana wa tacaala sharka loogu idaafaynin loogu tirin macnaha ayib waa badan yihiin yacni waxa weye nusuusta meeshan loo daliishado waxaa ka mid a maalan jinka qoladii jinka ahayd qisadoodii fii suurat fii suurati اljin wa anna laa nadri asharun uriida biman fi اlardi am araada bihim rabbuhum rashada wa annaa laa nadri ma ogin baydha markii laga soo eriyey meelahay fadhiisan jireen samada kor meelahay fadhiisan jireen markii laga soo eriyey baa waxay yidhahdeen wa annaa laa nadri ma ogin asharun masharbaa uriidda lala doonay biman fi lardi dhulka dhexdiisa inta ku nool ee joogta mashar baa lala doonay am amase araadama wuxuu la doonay rabbahum rabbuhum rabbigoodma wuxuu la doonayaa rashadan ama araada bihim rabbuhum bihim rabbuhum rashadan mise rabbigood hanuun iyo toosni iyo wanaag buu la rabaa u fiirsa marka shar miyaa lala doonayaa bay dhaheen mayna dhihin rabbigood shar miyuu la doonayaa mayna dhihin laakiin maxay dhaheen shar miyaa lala doonaya oo faacilkii la doonahayey bayba majhuul ka dhigeen soo ma laakiin khayrka markay yimaadeen maxay dhaheen rabbuhum mise rabbigood rashad iyo hanuun iyo khayr buu la rabaa kala garan mayno wahaakada nusuus fara badan baa meeshaas marka loo soo ayib tafsiirka marka hadda naskaas washaru laysa ilayka halka uu sheekhu hadda maray waa usluub ay culimmada qaarkood maraan oo waa weji ay culimmada qaarkood taqriiriyaan nusuusta noocaas oo kale a waxay leeyihiin waxaa laga wadaa bimacnaa min baabi alta'adub yacni edabsi ilaahay laga edabsanayo ayaan sharka gooni ahaantiisa loogu idaafaynin sharka waxaa loo idaafeeyaa makhluuqa khayrkana ilaahay baa loo idaafeeyaa si cumuumanana ilaahay markay wada jiraan sharkiiyo khayrku waa loo idaafayn karaya intaasoo dhanna waa min baab alta'adub allafdi baa lagu waa un adabsi xagga lafdiga ah iyo cibaarada ah sidaas culimmada badan baa yaa maraysa laakiin macnahaasi waa macno macno ka fiican baa jira macno ka fiican baa jira iyagu daahirka lafdiga iyo cibaarada iyo ta'aduban unbay ku xambaareen macnahaas macnaha ka fiicani waxa weeye waa macnaha ay culimmada qaarkood taqriirinayaan sida sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo ibnulqayim iyo keyrkood xadiidkan horta washaru laysa ilayka waxaa la macno ah aayadda qur-aanka ee alla yidhi subxaana wa tacaala qul illaahuma malika almulki tu'ti lmulka man tashaa watanzicu lmulka miman tashaa watucizu man tashaa watudillu man tashaa biyadika alkhayr innaka calaa kulli shayin qadiir aayadda maxaa maxaa laga soo hadlay tu'ti lmulka man tashaa cid aad doontaad mulkiga siisaa watanzicu lmulka miman tashaa ciddaa doontada milkiga waad ka qaadaa qaadaayo waad ka siibtaa wa tucizu waad cizaysaa man tashaau ciddaa doonto wa tudillu waad dullaysaa man tashaau ciddaa doonto biyadika alkhayru khayrku gacantaadu ku jiraa kulli intaa lasoo sheegay khayr baa laga dhigay innaga marka laynoo fiiriya ma wada khayr baa garanay nin boqortooyo la siiyey waa khayr soo ma haddaan lagu imtixaanin laakiin midka laga qaaday boqortooyadee laga turay kursiga maxaan u naqaanaa ma khayr baynu u naqaana shar baan u naqaana mid waa la cizaynaya waa khayr garanay waqad takuunu imtixaanayta laakiin midkan la duleeyey ma khayr baynu u naqaanaa maya shar baan u naqaana maca dalika kulli ilahay wuxuu ka wada dhigay inay wada khayr yihiinoo biyadika alkhayru buu biyadika alkhayr inaka calaa kulli shayin qadiir ayb marka yacni alla subxaana wa tacaala milkiga uu ka qaaday iyo midka uu duleeyey midka laga qaadayo ee la dullaynaya marka loo fiiriyo sharba ha ahaado laakiin allah subxaana wa tacaala dhankiisa marka la fiiriyo kulli waa wada khayr ayib meesha marka waxaa ku jira madhabka taqriiban ay taqriirinayaan culimmada aan sheegnay waxa weeye allah subxaanah wa tacaala afcaashiisa washaru laysa ilayka waxa weeye ilaahay afcaashiisa wax shar a ah maba lahaba laakiin mafcuulaadkiisa baa sharku ku jira soo maynaan soo kala baranin yacni ficil iyo mafcuul waan soo barannay faacil iyo ficil iyo mafcuul halkani haddana inugu soo noqonayso sidaa haddii ruuxu uu u kala garto suuradaasi ay u baxdo waa garan karaa waana fahmi karaa fiqigan ay taqriirinayaan marka yacni culimmadu taqriirinayaan ee meeshan ku saabsan macnaha waxa weeyaan faacilku waa sameeya ficilkuna waa samaynta mafcuulkuna waa la sameeya soo ma maalan bini aadamka lilahi almathalu lacla lakiin bini aadamka aynu tusaalo taqriibiya ku keenna maalan maalan ninkii masaajidkan dhisay aanu nimaadno muandiskii dhisay masaajidka dhisay waa dhise soo maa ficilkii uu sameeyey iyo falkii uu sameeyey uu ku dhisay masaajidkuna waxay noqonaysaa dhisid soo ma masaajidkuna muxuu noqonayaa la dhise buu noqonaya soo maa garan way kala duwan yihin marka yacni waxa weeyaan garaace iyo garaacis iyo la garaace ma kala duwan tahay sameeye iyo samayn iyo la sameeye ma kala duwan tahay saas waay ayib marka allah subxaanahu wa tacaala waa sameeye waa abuure ficilka uu wax ku abuurayna muxuu noqonayaa waa abuuris ficilkaa wixii ka dhashay oo makhluuqaadkuna maxay noqonayaan la abuuray noqonayaan waa mafcuulkii waay sharku marka ilaahay daatadiisana shar kuma jiro subxaanahu wa tacaala ficilkiisana wax shar a ma leh laakiin sharku xaggee ku jira mafcuulaadku ku jira makhluuqaadka ilaahay ficilkiisa aharka ka dhashay ah makhluuqaadka ayuu ku jiraa sharku ku jiraa saas daraaddeed makhluuqa sharka ku jiraayey ma ilaahay miyaa loo idaafayn karaa ya maya looma idaafayn karayo ibnulqayim caleyh raxmat ullah iyo ibn sheikh ibnu taymiya sheekhkiisii baa aad masaladaasi macnaha wax way u sharxaya ayib sababtu waxa weeye sharku horta yani waxaynu si fiican u fahmi karaynaa markaynu laba qadiyadood suuraysanno waa midda koobaade horta laysa fi lwujuudi sharun xaqiiqiyun maxdun min kulli lwujuuh shar xaqiiqi ah oo dhinac walba sharka ah dhinac walba sharka ah laga heli maayo kownka laga heli maayo shar kasta wejina shar buu ka yahay wejina khayr buu yuu ka yahay soo ma wax walba oo makhluuq ah ama maqdi ah ama shar ku jiro dhinac kaleetoo nafci ana waa leeyahay bal miihaal uunkaana idinkuwa kaas miaalka ugu weyne la keeni karayo waa abuuristii ibliis waay waa ibliis soo ma ibliis shar ka weyn miyaa jira ya maya waa ra'su shari wa laakiin ibliis joogiddiisa kownka uu joogo kulligeed ma wada shar baa ya maya kulligii wada shar ma aha khayr badan badan badan baa ibliis joogiddiisa ku dhalanaya oo maalan maxaa ka mid a maalan waxaa ka mida khayrka ku dhalanaya ibliis joogiddiisa waxay ku tusaysaa kamaala qudrati illaahi tabaaraka wa tacaala allah subxaanah wa tacaala inuu awood dhammaystiran leeyahay oo waxyaalo kala gedisanoo iska soo horjeeda uu ku abuuri karayo qudro ilaahay oo kaamil ah oo uu ku abuuri karayo wax shar asal u ah iyo wax khayr asal u ah iyo intaasoo wuxuu iska soo horjeeda qudradiisa kamaalnimadeeda iyo dhammaystirnaanteeda horta way ku tusaysaa soo khayr maaha taas ayib waxaa kaleetoo ka dhalanaya ibliis joogiddiisa waxaa ka dhalanaya iimaanka iyo daacadaa ka dhalanaysa soo ma iimaanka iyo daacadaa ka dhalanaysa kufriga iyo gaalnimaduna way ka dhalanaysaa ibliis bay ka dhalanaysaa daaco ilaahay la addeeco iyo rumayn la rumeeyo hadduusan ibliis joogi lahayn ma surowdan leanna daacada maxaa la yidhaahdaa waa ilaahay amarkiisoo la qaato wixii kalena la khilaafo amarka ibliis in la khilaafo ka ilaahay la adeeco ruuxa mudiica ana ilaahay agtiisa janno iyo thawaab uu ku yeeshaayey joogidda ibliis bay ku suuroobaysaa in jihaad la oogo oo gaalo lala dagaalamo oo shuhado ilaahay samaysto ibliis hadduusan joogin ma suroobi lahay ya ilan gaalba ma jireene lala dagaalame soo ma gaal lagu jihaado oo shahaado lagu qaato maba jireenba hadduusan ibliis joogi lahayn waxaa ka mida maalan yacni waxa weeyaan ibliis ibliis macsiyada markuu addoonka ku rido mararka qaarkood macsiyada uu ku riday baaba khayr weyni ka dhalanaya oo maxaa ka dhalanaya allah subxaanahu wa tacaala asmaadiisa waxaa ka mida ah khafuur iyo tawaab soo ma labadaa magacna sifadoodu waxay u baahan tahay meel ay ku fusho ilaahay subxaana wa tacaala ciduu u dembi dhaafo waa in la helo soo ma cid uu ka toobad aqbalo waa in la helo sida sifadiisi iyo magiciisaasi ay keenayaan hadduusan ibliis jiri lahayn cid loo dembi dhaafo ma la heli laha yaa ma jireen sooma idan ibliis oo shar oo dhan asal u ahaa haddii jawaanib khayr ah uu sabab u noqon karo joogiddiisu wixii kalena soo kama sii xag jiro saas daraaddeed baa sawaabku waxa weeyaan wujuudkan ma jiro wax shar maxdi ah ma jiro shar kasta jaanib wuxuu leeyahay khayr ah ama nafci ah ayuu leeyahy taa horta waa qaacido u baahan inaan fahanno ayib taa isla taa markaynu fahanno waxaynu u noqonaynaa allah subxaanahu wa tacaala markuu kownkan waxyaalaha bini aadamka ama khalqigiisa dhibaya markuu alla abuurayay ama samaynayay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u sameeyey xikmad iyo waxyaabahaas waxyaabo ka fiican oo yacni waxa ilaahay jecel yahay in ay ka dhashaan oy sabab u noqdaan waxyaale ilaahay jecel yahay inay sabab u noqdaan oo maslaxadooda iyo manfacada ku jirta iyo khayrka ka dhalanaya uu ka badan yahay ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray xikmaddaasaa ku jirta shaygana sidiisaba laba mid baa loo sameeyaa ama laf ahaantiisaa loogu qastaa loo sameeyaa ama liqayrihi baa loo sameeyaayo isaga ma ahee isaga dantaadu ma ahee isaga waxa ka dhalanaya ayaa dantaada ah oo ujeeddadaada ah marka allah subxaanahu wa tacaala ficilkiisa iyo falkiisu isagu uu sameeyey meelnaba shar kama soo galo maxaa yeelay markuu allah subxaana wa tacaala ibliis abuurayo abuuristiisii ficilkiisii sharku kuma jiro laakiin sharku xaggee ka dhashay yaa ibliiskii makhluuqa ahaa ama mafcuulka ahaa ee makhluuq ahaa baa sharku ka yimid soo ma sharku isagu ka yimid amaa ilaahay ficilkiisu waa sifatiisa qodob waa qodobkaasoo horta inaynu ogaanno wax kastoo adduunka jira ama kownka jiraay shar haddii lagu sheego jaanib kaleetana waa leeyahay waa mid waa taas qodobka labaadee ayadana arrinta inoo soo dhowaynaya waxa weeyaan in aynu ogaanno ilaahay subxaanahu wa tacaala afcaashiisu dhammaanteed inay khayr tahay oo wax shara uusan ku jirin maxaa yeelay alla subxaanahu wa tacaala afcaashiisu soo sifatiisa maaha ya afcaasha ficilka ilahay waa sifo soo maha sifaadka ilaahayna ma wax xun baa ku jira ya ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa ma wax xun baa ku jira maya xaasha sida ilaahay daatadiisa ayna wax xumaana ugu jirin yayna sifaatkiisa iyo asmaadiisa ama sifaat alafcaal ha noqdeen sifaat almacaani ha noqdeen sifaat daat ha noqdeen yacni waxa weye sifaatuhu kulluhaa xusnaa wa asmaa'uhu kulluhaa xusnaa tabaaraka wa tacala meella naqsi kama soo galo meella naqsi kama soo galo saas way macnaha ayib saas daraaddeed fasharu laysa ilayhi markaas ah, asharu laysa ilayhi ilaahay subxaana wa tacaala shar xaggiisa ma ahaanin maxaa laga wadaa ilaahay subxaana wa tacaala sharku ficilkiisana ma aha sifatiisana ma aha soo ma daatadiisuna kuma tilmaanna mar hadduuna intaa midna lahayn sharka isagu xaggiisa loomana tiiriyo afcaashiisa iyo sifaadkiisuna wax shara kuma jiro dhammaanteed waa wada xusnaa waana wada khayr sharkase waxa uu ka imaanayo waa makhluuqii alla abuuray subxaanahu wa tacaala waa makhluuqii alla abuuray waa ibliis waa makhluuqaadkii kale kuwaasaa sharku ka imaanaya saas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa asharu laysa fi اlqadaa wa inama asharu fi lmaqdiyi qadaha iyo qadarka shar kuma jiro laakiin sharku muxuu ku jiraa yah kan la xukumay ee ka dhashay qadaha iyo qadarka yacni xukumka laftiisa kuma jiro laakiin kan la xukumay maxaa yeeley xukumka iyo ficilka allah subxaanahu wa tacaala waxaynu nidhi maslaxadiisa ayaa mar walba ka xoog badan dhibka ku jira haddii shay dhib ku jira ilaahay abuuray shayga dhibka ku jira uu abuuray waxaa ka xoog badan maslaxada ku jirta shay maslaxa ku jirto dhib yarna uu ku jiro dhibkiisa iyo maslaxadiisuna ay maslaxadiisu badan tahay samaynta la sameeyana shar ma aha soo saas maaha shar ma aha oo markaynu maalan waxa weye aynu miaal innaga dhexdeenna maalan bini aadamka dhexdiisa aan miaal bixinno aynu miaal bixinno maalan lilahi almathalu laclaa laakiin waa tusaale caddaynoo culimmadu inta badan ay keenaan maalan maalan adiga ilmahaagii baa xanuunsanaya ama adaa baa xanuunsadayba isbitaal kastaa lagu geeyey meel kastaa lagula maray waxba waa yani waa caafimaad waad weyde waa lagu yimid oo waxaa lagu yidhi war waxaa jira nebigu sal lla alay slam wuxuu yidhi isgubiddu waa daawo laakiin markii waxa kaloo dhan laga soo quusto baa la isgubaa ee isgub madana intaad soo qaadatay baad dab iskala daasha isgubidda aada isgubaysaay ma sharba mise waa khayr ya maxaad isu gubaysaa haddaad dhahdo waa shar sharka maxaa u samaynaysa ya bas marba haddaad daawo ula jeedo macnaha agtaada maslaxadiisa iyo dhibkiisa maslaxadiisaa kula xoog badan soo ma mar hadday saa tahay inaad samayso khayr bay kuu tahayee sharkuumaa mutmse ma ma ah khalaas haddiiba makhluuqii ka suroobi karto khaaliqu samaawaati waalardi waalkowni jamiica maxaa u marka adiga soo ma yani waxyaale waxaa jira aad ku kacayso ood dhibsanayso haddana maca dalika aad u samaynayso limaada lianna wax weeyaan laf ahaantiisa dhibba ha ahaado shar ha ahaado laakiin waxa weeyaan waxaad u samaynaysaa lianna maslaxadiisa xoog badan mar hadday maslaxadiisa xoog badan tahayna waxaa la dhahayaa waa khayr samaynta adigu aad samaysay waa khayr waxaa la mid a irbadda isku turqayso irbadda aad isku mudaysay ku dhibaysa yacni waxa weye ma aha bixaddi daatiha waxaad isugu duraysaa lianna waxaad ka rabtaa caafimaad baad ka rabtaa sharooba khadhaadhood dhibsanaysaa lagu siinaya maad iska daysa shar hadduu yahay isagoo dhanba maadan samaysan laakiin waxa weeyaan waxaad u samaynaysaa yacni maslaxadiisaa xoog badan say kula tahay mar haddii ay sidaas tahay alla subxaanahu wa tacaala afcaashiisa dhammaanteed wuxuu sameeyey samayntiisaasi waxay ku salaysan tahay waxa uu samaynayo xikmad baa ku jirta xikmaddaasina waxa weeyaan maslaxadiisa ayaa ka badan mafsadada iyo dhibka ku jirta qaarkood inaynu garannaa dhici karta qaarna inay inaga qarsoontaa dhici karaysa oo ibliis baynu de miaal usoo qaadanay inay masaalix fara badan ay ka dhalanayso jiriddiisa soo ma qaar badanoo aynaan garanayninna waa jirtaa oo ka dhalanaya macnaha laakiin muhimaddu waxa weeyaan uun in aad ogaato washarru laysa ilayka ilaahay ficilkiisa wax sharca ah kuma jiro keliya ma aha uun sida sheekhuu sheegayo keliya ma aha uun shar looma idaafayn karo min baabi edebsi ahaan shar looma tiirin karo keliya maaha bal waxa weeyaan loomana tiirin karo allana subxana wa tacaala afcaashiisha shar kuma jiro afcaaluhu kulluhaa khayrun walaysa fiiha sharun macnaha ma aqaano in la fahmay ah, ya waa macno waxoogaa nooc u baahan yani daqiiqnimaa ku jirta inuu ruuxu aada ugu fiirsado waxoogaa u yarbaahan lakiin amiladaas ilaa xaddi ma macnaha way inay caddayso way ka qayb qaadan kartaa adiga masaladu waxay ku salaysan tahay oy salka ku haysaa inaad ogaato waxyaabaha jiro oo dhan in sharka u haysano dhammaantood wada shar maaha taasi waa mid waa midda labaada inaad ogaato ood ood garato qaacidadaynu horay usoo barannay aad xusuusato alla subxaana wa tacaala ficilkiisa iyo mafcuulkiisa in la kala saaro oo aad markaa ogaato sharku wuxuu ku jiraa mafcuulkiisa ee ficilkiisa kuma jiro labadaa qaacido haddaad garato masaladu waa fududaanaysa masaladu waa fududanaysa lakiin labada qaacida hadday kaa maqan yihiin waxoogaa dabageliska kaa lumaya waa kugu adkaanaysaa marka inaad fahanto waasharu laysa ilayka yani waxaad uun markaa yani odhan un min baabi ta'adub waay min baabi ta'adub baan ilaahay loogu tiirin karin sida maalan sheekhu inoo sheeg ninka la yidhahdo ibnulqayim caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay wtiaadn tabaaraka wa sharku wuxuu shar u noqday markii laga jaro oo laga leexiyo nisbada iyo tiirinta ilaahay loo tiirinayo dhankaa marka laga gooyo ayuu shar noqonaya falow udiifa ilayhi lam yakun sharan alla haddii loo idaafeeyo shar ma noqonayo oo marka waxay noqonaysaa dee ficilkiisii iyo macnaha wax weeyaan yacni khalqigiisii buu noqonayaa mar hadduu sidaas noqdana oo xaggiisa loo idaafeeyana shar ma suuroobi karo wuu abuuray wuuna yacni ahaysiiyey muxuu u ahaysiiyey leanna waxa weye maslaxada ku jirtaa ka badan dhibka uu ku hayo ciddan lagu dhibay ama sharka uu ku yahay cid buu shar ku yahay laakiin masaalixda kale ka dhalanaysaa ka badan sidaa hadday tahay mar hadday ilaahay subxaana wa tacaala xikmaddaa uu ku saleeyey abuuristiisa ficilkiisa xaggiisa marka la fiiriyo shar maaha laakiin addoonkan ku dhibaatoonaya dhankiisa marka la fiiriyo ayaa la odhan karaa waa shar saas man ka wadaa macnaha wuxuu yidhi marka falow udiifa ilayhi lam yakun sharan fa huwa subxaanahu khaaliqu اlkhayri washari sharkiiyo khayrka isagaa abuuray waasharu fii bacdi makhluuqaatihi laa fii khalqihi wa ficlihi wa khalquhu wa ficluhu wa qadaa'uhu wa qadaruhu khayrun kulluhu sharku wuxuu ku jiraa makhluuqaadka qaarkood dhexdoodu ku jira ayagaa ku dhibaatoonaya iyagaa ku rafaadaya ayagaa yani waxa ku xanuunsanaya laakiin ilaahay khalqigiisa abuuristiisa macnaha khalqigu marna master bay noqotaa waa mid hadda laga wado marna ism mafcuul buu noqdaa bimacna almakhluuq hadda wuxuu ka wadaa khalqihi bimacnaa yani master ahaan buu ka wadaa alla khalqigi abuuristiisa dhexdeeda iyo ficilkiisa midna kuma jiro shar ma aha bal abuurkiisa iyo ficilkiisa iyo qadihiisa iyo qadarkiisa dhammaantood waa wada khayr buuri meel kale wuxuu ku yidhi hadalkaasi wuxuu ku leeyahy shifaa ulcaliilka hadalkeeto wuxuu yidhi isagana afcaaluhu kulluhaa khayraatun maxdun ilaahay afcaashiisa dhammaanteed waa khayr badhaxla laa shara fiiha wax shara dhexdeeda ma ahan liannahu low facala shara lashtuqa lahu minhu ismun hadduu ilaahay sharka isagu sameeyey oo ficilkiisa uu ku qumay oo uu isagu midka sharka samaynaya uu yahay magac baa looga bixin lahaa allah subxana wa tacaala khalqiga yaa sameeya yaa magacasoo loogama bixinoo lama dhahayo yaa khaaliq soo ma yaa sawira addoommada sawirka siiya allah magac baa looga bixiyo waxaa la yidhi yaa musawir soo ma yaa dembi dhaafo addoommada u dembi dhaafo allah sifadaa magac baa uga baxdayoo hafuur hadduu marka sharku ficilkiisa uu yahay magac baa looga bixin lahaa soo ma magac baa uga bixi lahaa sidaas way macnaha magac maadaama aan looga bixinaynon ilaahay aan meeshaa magac looga saari karaynin macnaha waxa weeyaan sharka isaga looma tiirin karo ayib macnaha wuu sii wada wuxu uhi marka walam takun asmaauhu kulluhaa walam takun asmaa'uhu kulluhaa xusna haddii markaa dee halkaa magac looga bixiyana magacyadiisoo dhan kulligeed xusna mayna wada noqoteen wahada bailun bail wey taas qur-aankaa tilmaamay allah asmaadiisa dhammaanteed inay wada xusnaata walilaahi alasmaa alxusna ayib wuu sii wadaa wuxuu yidhi fasharu laysa ilayhi xagga ilaahay shar ma ahaanin ayib fakamaa laabudda ah, fakamaa laa yadkhulu dheh fakamaa laa yadkhulu fii sifaatihi walaa yalxaqu daatahu walaa yadkhulu fii afcaalihi faasharu laysa ilayhi ficlan walaa wasfan sida aynan sifadiisa aynan u gelin sharku u gelin daatadiisana ayna u gelin ayaa afcaashiisana uusan sharku u gelin faasharu laysa ilayhi xagga ilaahay sharku ma ahaanin laa ficlan walaa wasfan ficil ahaanna uma ahaaninoo ficilkiisa ma galo wasfina uma ahaaninoo tilmaan ilahay uma ahaa subxana wa tacaala ayib wainamaa yadkhulu fii mafcuulaatihi ilaahay makhluuqaadkiisa yuu sharku galaa ayib wa farqun bayna alficli waalmafcuul ficilka oo ilaahay sifatiisa ah iyo mafcuulka oo makhluuqii ah farqi baa udhexeeya buuli faasharu qaa'imun bimafcuulaatihi bimafcuulihi almubaayini lahu laa bificlihi aladii huwa ficluhu ah, yacni waxa weeyaan ficilka ilaahay oo sifatiisoo daatadiisa ku qumtay ah taa iyada ah wax shara ma galo laakiin sharku muxuu galaa makhluuqiisa ka baxsan oo alla subxaana wa tacaala daatadiisiina aan ahayn ficilkiisiina aan ahayn wasfina aan u ahayn ee makhluuq ka baxsan ah oo ka go-an ah kaasaa sharku galaa buuli waa hadalkaynu sharxayna wey badaa'iculfawaa'idka yani bitasarufin yasiir ayuu ku leeyahy majalska koobaad safxada boqol iyo lixdan iyo sideed hadalladii horena dhammaantood wuxuu ku leeyahay yani waxa weeyaan kitaabkiisa shifaaulcaliilka oo masaladan uu u alifay macnaha intaa markaynu saa u garanno oo aynu garanno sharku inuu makhluuqa ku jiro ama makhluuqa u noqonayo sida ilaahi subxana wa tacala qur-aanka ku sheegay qul acuudu birabbi alfalaqi min shari maa khalaq min shari maa khalaq ilaahay baan magan gelayaa yacni waaga berigiisa dilaaciyey maxaad ka magan gelaysaa min shari maa khalaqa wuxuu abuuray sharkiisaan ka magan gelaya sharku marka ma ilahay xaggiisa mise waa makhluuqa dhexdiisa makhluuqa dhexdiisa wa makhluuqa sharkiisa ka magangelaysa dhibka iyo aalaamta iyo mashaakisha waxay ka socotaa makhluuqa wa haddana mashaakishaasi waxay u noqonaysaa makhluuqii laakiin ilaahay maxaa loogu tiirinayaa wuu abuuray haddana isla markaa ilaahay abuuristiisa kama baxsana soo maynaan soo marin saas way macnaha ilaahay abuuristiisa iyo doonidiisa kawnigaa kama baxsana laakiin waxa samaynaya ee ay ka soo fulayso ee tilmaanta ay u tahay ee ku dhibaatoonaya waa uun makhluuqi sidaas daraaddeed washaru laysa ilayka macnahaas daqiiqa abay ah leedahay ee keliyeeta cibaara oo yacni ma aha keliyeeta oo lafdiya oo yacni ta'adub loogu talagalay keliya maaha ah, saasuu manaa bal ibnulqayim caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay jabriyadaa sidaa qabta buuli oo hadalkiisa dhegaysta wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay jibriyada markuu ka warramayey madhabkooda waxay dhaheen buu yidhi asharu makhluuqun lahu wa mafcuulun fa huwa ficluhu wa khalquh soo horay maynaan soo marin inayna jibriyadu kala qaadin ficilka iyo mafcuulka ayib qadariyaduna ma kala qaadaan mise ma kala qaadaan a ma kala qaadaan soo ma ficilka iyo mafcuulka ma kala qaadaan madhabka waxaa khaas la ah ahlu sunnaha soo maha ayib maadaama ayna kala qaadaynin oo waxa dhacayoo dhan ay jibriyadu yidhaahdeen waa ficilkii ilaahay waxay yidhaahdeen sharka ilaahay baa sameeya sharku cidda uu ka soo fulayo waxay dhaheen waa allah leanna horaynu usoo barannay inay yidhaahdeen addoommadu ficilkay samaynayaan ayagu doonidooda iyo yani waxa weeyaan ficilkooda ma ahe shaqana kuma lehe way ku qasban yihiin waa ficilki ilahay soo maynaan soo marin ayib ficilkii ilaahay hadday dhaheen sharka addoonku samaynayana waa inay yidhaahdaan waa ficilkii ilahay soo ma saasay macnaha ilan waxay kala qaadi waayeen ficilkii mafcuulkii bay kala qaadi waayeen qadariyaduna waxay yidhaahdeen wax shaqaa oo uu ku leeyahy ma leh xataa abuur iyo doonitaan kowni atoona kuma laha se iyaguna madhabkoodii bay ku dhisan aynu soo barannay macnaha markuu taa ka soo warramay buu sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat waxaan u jeeda ibnu qayim wuxuu yidhi ayib wuxuu yidhi wuxuu ka soo guuriyey inay yidhaahdeen wainamaa lam yutliq ilqawla inahu yuriidu ashara wayafcalu ashara adaban lafdiyan faqat adaban lafdiyan faqat kama laa yuطlaqu اlqowl biأnnahu rabu اlkilaab wاlkhanaaziir sidaan loo itlaaqi karaynin in la yidhaahdo waa rabbiga doofaarada iyo daanyeerada sidaasoo kale ayaa oo edab ahaan loo diidan yahay sidaasoo kaletaan loo dhihi karaynin rabbu shari wa khaaliqu shari aan loo dhihi karayn madhabka ayaa qaba ya jabriyada waa jabriyadu waxay leeyihiin sababta loo loo odhan waayo sharka ilaahay loogu tiirin waayo sababtu ma aha ficilkiisa shar kuma jira maaha ee sababtu waxa weeyaan lafdigana edab darraa soo ma ficilku waa ficilka ilahay sharku waa ficilka ilahay bay leeyihi waa ficilka ilahay laakiin waxaa loo odhan waayey loogu tiirin waayo o loo dhihi waayo yaa khaaliqa shari macnuhu waa edabsi oo lafdigana laga edabsanayaa oo waxaa la odhanayaa edeb darro weeye yaan sharkii oo goonidiisa ilaahay loo tiirin addoommada ha loo tiiriyo maqsuudka marka ma fahamteen hadalkan marka meesha inoogu qorane sheekhuu ku qoray taqriiban hadalkaas hadda jabriyada taqriiban aan uu ka soo guurinayo ninka yihahdo ibnulqayim caleyh raxmatullah bay isku dhow yihiin laakiin ahlu sunnuhu laba macnay iyagu qabaan macnahan hadda sheekhu sheegay oo ah edebsina waa ku jiraa haddana isla markaasi edebsi keliyata ma aha lafdiga cibaarada uun laga edebsanaye xaqiiqa ahaan baan sharka ilaahay afcaashiisa uusan ugu jirin ma la fahmay macnaha waxa weeye wixii inuu jiro laakiin edabsi aad edabsanayso aada uga gaabsanayso iyo inuusan jirinba sooma kala ah yani maba jiraba ilaahay afcaashiisa sharba kuma jiraba soo ma mar haddaan afcaashiisa sharba kuma ji kuba jirinba inaad kaba edabsataba inaad shar u tiiriso yacni waxa weeyaan meeshaba ma imaan kartaba maba imaan kartaba in shar loo tiiriyo haddaaba tidhaahdaba afcaasha ilaahay wax shar a ah kuma jiro laakiin goormay imaanaysaa ha laga edabsado goormay imaanaysa yah markaad sugto oo tidhaahdo jabriyadu siday qabaan markaad tidhaahdo sharku waa ficil ilaahay markaasaa waxaa lagu odhanayaa oo maxaa loogu tiirin waayo loo odhan waayey yacni waxa weeye ficilka ilahay sharka ilahay loogu tiirin waayo waxaa loogu tiirin waayey markaa jawaabtoodu noqonaysaa min baab yacni ta'adub lafdi ah cibaaradaa laga edabsanaya saasay ku imaanaysaa soo ma in la fahmay baan u malaynaya walow indhaha la taagayo weli <laughs> laakiin bal insha allahu tacala waliba su-aalaha insha allahu tacala dib baa la iska weydiin doonaa hada wabilahi tawfiq wsala allahuma wasllam cala nabiyina mxamedi wala alih w saxbi waslm